alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigani waa kii labaad oo ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunnati oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu ka soo baxnay kitaabka muqadimadiisii gudihii kitaabkana maynaan gaarin intuusan gudaha kitaabka gaarin buu hordhac wuxuu halkan labaadoo ku sameeyey ilaahay oo la xuso fadliga ay leedahay markaasuu ciwaan u guntoo musanifku wuxuu yidhi fadlu dikri dikriga iyo xuska fadligiisa xuska uu ka hadlayaay allaha raxmaanka oo la xuso weeyaan xus qofka bani aadamka uu la yimaadana qur'aanka ilaahay baa ugu weyn nebiga salligiisu waa ka mid sala allahu calayhi wasalam inaad ilaahay dembidhaaf weydiisatid oo ilaahay xustid fadliga ay leedahay ayib qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa wuu sarreeyaay fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusayaa washkuruu igu shukriya liya aniga walaa takfuruuniha igu gaaloobinina aayaddan ilaahay wuxuu ina siiyey laba shay oo cajiib ah ballanna waa inoo qaaday wuxuu ina amray inaynu ilaahay xusno siduu raalli ka yahayna waa loo xusayaa maxaan ka dheefaynaa isagaa ina xusaya kow laba ilaahay wuxuu ina faray inaynu ku shukrino saddexaad ilaahay wuxuu inaga reebay inaynaan ilaahay ku kufrin marka ilaahay in la xuso kow wixii laga dheefi lahaa labo ilaahay in lagu shukriyo saddex ilaahayna aan lagu gaaloobin sidaa awgeed baa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan man dakara allaaha qofkii ilaahay xusa dakarahu ilaahay wuu xusaa waman shakara zaadahu qofka ilaahay ku shukriyana ilaahay wuu u siyaadiyaayo lain shakartum laasiidannakum waman kafara bihi qofka ilaahay ku gaaloobana cadabahu ilaahay wuu cadaabaa oo walain kafartum min cadaabi la shadiid sidaa awgeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan ibnuqayim oo kale wuxuu tilmaamayaa man axabba shay-an akara dikrahu qofka shay jeclaada sheegsheegiisuu badiyaa haddaad ilaahay jeceshahay jacaylka ilaahay aad jeceshahayna dhab u kaa yahay carabkaaga waxaad ku badisaa inaad ilaahay xustid oo aad u xustid qalbigaagana ha ku weynaado sidaa awgeed buu ibnuqayim wuxuu leeyahaa waxa waajib inugu oyna dul saaran inaan xoojinno carabkeenna iyo qalbigeennaba jacaylka alle subxaanahu wa tacaala oo aan carabkana dhaqaajinno qalbigeennana uu ku xoogaysto aynagoo weliba fahansan oo fahmayna ilaahay sifooyinkiisa subxaana wa tacaala asmaadiisa nicamka iyo barwaaqooyinka uu inoo galayna mar walbeetaba maanka iyo maskaxda ku hayna sheekhiisu ibnu teymiyana wuxuu ishaaroo tilmaamay ablaqu hanaa'i ammaan ilaahi la ammaanaa midda ugu xeel dheer inay tahay qowlu laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin alla maahna inaad ku qowshid ereygaa ah oo laa ilaha ila allahu ah wa ablaqu ducaa baryo ilaahay la barya midda ugu xeeldheera astaqfirullah weeyaan sidaa awgeed buu wuxuu leeyahay ibnuqayim dikriga ilaahay la xuso kow iyo shukrinta ilaahay lagu shukriyaa labadaasu jimaacu sacaadati liibaanta qofku uu liibaano waxa u kulminaya waa inuu ilaahay xuso ilaahayna ku shukriyo fadkuruunii adkurkum washkuruu lii igu shukriyu ilahay leeyahy shukrigu waxaa weeye ilaahiga kuu barwaaqeeyey barwaaqadiisii uu kuu galay inay ka muuqato carabkaaga oo aad ilaahay ku ammaantid subxaana wa tacaala qalbigana inaad ka ictiraaftid oo aad qirsan tahay barwaaqadan ilaahay inuu ku siiyey maxabba iyo jacaylna ilaahay aad u qabtid jawaarixdaadana aad u isticmaashid ilaahii barwaaqadaa ku siiyey wuxuu raalli ka yahay inaad u isticmaashid jawaarixdaada iyo xubnahaaga ilaahay inaad u hogaansatidood ilaahay ateecdid sidaasaa laga rabaa sidaa awgeed baa nebigeennu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam ina allaha idaa ancama calaa cabdihi addoonkiisa ilaahay hadduu ugu barwaaqeeyo binicmatin barwaaqo axabba an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdihi wuxuu ilaahay jecel yahaa barwaaqadii addoonka uu u galay raadkeedii inuu addoonka ka arko ilaahay cilmi hadduu kugu barwaaqeeyey raadkii cilmiga waa inuu kaa muuqdo camalkiisa waa inaad leedahay cibaadadiisa waa inaad leedahay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waa inaad leedahay waa inaad caadi ilaahay cilmigii uu ku baray uu kaaga muuqda dhaqankaaga akhlaaqdaada suluugaaga dabeecaddaada waa inuu cilmigu wax kaa bedelo ilaahay diintiisu awaamir bay ku siinaysaa oo nawaahibay kaa reebaysa waxbay kaa reebaysaa oo waxbay kaa xaraamayn oo waxbay kuu xalilin wixii markaad barata waa inay kaa muuqdaan marka waa kow caafimaadka ilaahay ku siiye waa inuu kaa muuqdo dhaqaalaha iyo hantida ilaahay uu ku siiye waa inay kaa muuqato meelaha ilaahay uu raalliga ka yahan aad ku bixisid oo sharciga ah ilaahay dadnimada iyo shakhsiyadda wanaagsan uu ku siiyey waa inay kaa muuqato bulshada dhexdeeda aad wax ugu qabatid sumcadda bulshada dhexdeeda aad ku leedahay waa barwaaqo ilaahay uu ku siiyey dadkuna aysan ku siin karine ugaas baa tahay oday dhaqameed baa tahay suldaan baa tahay garyaqaan baa tahay inaad bulshada muslimiinta ugu adeegtid oo ugu shafaaca qaadidoo wanaag ugu qabatid masmuuculkelim baa tahay ereygiisa la maqlayo o la dhegaysanayo barwaaqada ilaahay uu ku siiya ha kaa muuqato ayib sidaa awgeed baa waxaa la sheegaa ibnuqayimna uu tilmaamayaa ilaahay oo lagu shukriyaa shan tiir bay ku taagan tahay shukrinta ilaahay lagu shukriyaa qodobka koobaad waxaa weeye ilaahigii barwaaqada aan horta waa inaad u hogatid oo u khuduucdid waa laga maarmaan labo ilaahay waa inaad jeceshahay subxaanahu wa tacaala barwaaqadan isagaa ku siiye jeclow saddex waxaa lagaa rabaa barwaaqaduu ku siiyey qiro waa inaad qirsantao tiraad ilahay baa i siiyey waa inaad ku ammaantid allah subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahayna u isticmaal barwaaqada alla uu ku siiyey intaasaa waxay noqonaysaa aasaaska shukriga uu ku dul dhisan yahay mid ka midoo hadduu kaa maqan yahayna khalal iyo dhaawac baa ku jira shukrintaada washkuruu lii walaa takfuruun hagu gaaloobinina gaalnimadii weynaydna haa galin oo ilaahay diintiisa ha ka bixin gaalnimada nicmooyinkiisii inaad dafirtidna ha la imaanin iska ilaali gaalnimo weyn iyo mid yarba sina kuguma bannaano yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow udkuruu xusa allaha alle dikran xusid kaiiran ee tiro badan u fiirsa ilaahay baa ku amraya wuxuu ku leeyahay alla xus ilaahayow xus intee la-eg baan la imaadaa mid aad u tiro badan la imow ilaahigii abuuray khalqiga baa xuska uu kuu amrayaa wuxuu ku magacaabay inuu yahay dikran kaiiran culammada qaar ka mid ahba waxay tilmaamaan qur'aanka dhexdiisa wax ilaahay uu yidhi badiya oo aad u badiya dikrigaa jira waa dhacdaa in lagu yidhahdo tuko waa dhacdaa in lagu yidhahdo salaad waa dhacdaa in lagu yidhahdo wax sadaqayso laakiin in lagu yidhaahdo shaygaan la imo oo badiyo badiyo badi dikriga ilaahay ayaa la sheegay culammada qaarkood tilmaameen yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira ilaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyeyow udkuruu xusa allaaha alle dikran xus kaiiran ee tiro badan wuxuu ilaahay aayaddan dadka mu'miniinta ugu dhawaaqay magac loogu yeera kii ugu qaymo badnaa dadka mu'miniinta ahoo ilaahay rumaysan wax kastooy munaasab tahay in la rumeeyana rumaysanow ilaahay xusa amar ilaahay xaggiisa ka yimid weeye xus intee la eg baan ilaahay ku xusnaa dikran kaiiran xusid aad u tiro badan culammada gobol ka mid ah waxay tilmaameen qur-aanka dhexdiisa wax ilaahi uu yidhi aad u badiya oo aad u badiya dikriga ilaahi baa ka jira salaada tukada waanu aragnay salaadda ha la oogo laakiin salaada badiya soonka badiya sakada badiya silaturaximka badiya waxay leeyihin arki mayse amaa qur-aankii wuxuu sheegay udkuru llaaha dikran kaiiran markii dikriga ilaahi laga hadlayay ibnuqayim baa wuxuu tilmaamayaa bani aadamka qalbigiisu wuxuu leeyahay baahi iyo gaajo shayga keliya oo gaajada ka baabi'in karana waxa weeye dikriga iyo xuska ilaahay walidaalika nebigeenna sala allahu calayhi wasalama wuxuu sheegay xadiid tirmidi iyo axmedba ay wariyeen ina allaha amara yaxya bna zakariya bikhamsi kalimaatin an yacmala biha waya'mura bani israa'iila an yacmaluu biha ilaahay nebi yaxyu wuxuu faray shan waxyaalood inuu ku dhaqmo reer bani israa'iilna uu amar ku siiyo inay ku dhaqmaan shantaa waxaa ka mid ahaa wa aamurukum an tadkuruu llaha tacaala waxaan idin farayaa inaad ilaahay xustaan ilaahi baa faraya nebi yaxye nebi yaxyena ree bani israa'iil buu farayaa nebigeenna muxamedna waa inoo sheegayaa saynu hawshaas ula nimaanno markaasaa ilaahay wuxuu bixinayaa tusaalaha qofka ilaahay xuse uu leeyahay fa inna maala dalika ka maali rajulin qofka ilaahay xuse tusaalihiisu waxa weeye waa nin oo kale kharaja alcaduwu fii aarihi siraaca cadowgaa raadkiisa ku dhacay asagoo weliba aad u cayrsanaya cadow dheeraynaya xataa ataa calaa xisnin xasiin ilaa uu ninkiisu u cararaya yimid meel dhufays ah oo lamagalay ah fa axraza nafsahu minhum naftiisiibuu wuxuu ka ilaaliyey cadowgii cayrsanayay meeshaasuu ku maatay cimilkaa iyo meeshaa lamagalaygaahu galay ayagii marka way soo geli waayeen wuxuu ilaahi sheegay hawsha ayadaa tusaalaheedana ka bixiyey kadalika alcabdu laa yuxrizu nafsahu min ashayaani ila bidikr اllah qofku addoonkaahi naftiisa shaydaan kama ilaalin karo iskama waardiyeyn karo iskama xirsixiri karo ilaa ilaahay xuskiisa maahan meesha addoonka laga soo galaa waa halmaamidda ilaahay dikrigiisa uu halmaamo xuska ilaahay uu ka tago albaabka uu shaydaan kaga badbaadi karana waa inuu ilaahay xuskiisa la yimaado waa inuu dikriga ilaahay la yimaado udkuru llaaha dikran kaiira in badan ilaahay xusa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ina leeyihi ayib ilaah wuxuu yidhi wadaakiriina kuwa xusaya allaaha alle kaiiran in badan oo ragga ah iyo wadaakiraati gabdhaha in badan ilaahay xusaya acadda wuxuu u diyaariyey allaahu alle lahum ayaga makfiratan dhaaf makfirada waan soo marnay markaynu ka hadlaynay wanastakfiruhu waa ilaahay ceebtaada inuu asturo ousan dadka dhexdooda kugu ceebayn kow labo ilaahay inuu kuu dhaafo una waxba kuu raacan ilaahay marka wuxuu u diyaariyey ceebtoodoo la asturo iyo dembigoodoo la dhaafo iyo wa ajran abaal cadiiman weyn imisuu dhan yahay ilaahumbaa garanaya ilaahiga weyn baa wuxuu ku tilmaamay ajran cadiima abaal aad u weynoo ballaaran ayb wadkur nebi muxamadow xus rabbaka rabbiga fii nafsika naftaada dhexdeeda ilaahay ka xus tadarucan xaalaad tahay mid ilaahay isu bihinbihinaya ama tadarucan liajli tadaruc bihinbihin aad ilaahay isu bihinbihinaysi darteed iyo wakhiifatan cabsi ilaahay aad ka baqaysi wa duuna aljahri adoon la dhawaaqin oo la qaylin min alqowli hadalka bilquduwi gelinka hore ilaahay xus iyo wal aasaali gelinka dambe walaa takun ha ahaanin min alghaafiliina kuwa ilaahay halmaansan mid ka mid ah aayaddan nebi moxamed buu ilaahay la hadlayaa wuxuu leeyahay nebi moxamedow ilaahay xus naftaada ilaahay ka xus si hoose ilaahay u xus weliba markaad ilaahay xusaysid ilaahay ka cabso ka baq ilaahay tabarucna la imow iyo isbihinbihin waxba ha la dhawaaqin qaylada sababtu waxa weeyaan dhawaqa aad qayladas la qaylinaysido maaha inaad leedahay kor baan u qaadayaa suu ilaahay ii maqlo ma aha arrinku saas haddaad qur-aan kor u akhridid oo aad adkaar kor u akhridid adaa laga yaabaa inaad isugu danaynayso dadka qayb baa laga yaabaa markay wax kor u akhriyaan inay ku khushuucaan qaybna ay ku khushuucaan markay hoos wax u akhristaan ama dad baad wax u akhrinaysaa isleedaa wax gaarsii waa baahi bani aadantanimo waxaad kor ugu qaadaysid ama sharcigaa ku faroo yidhi meeshaan kor u qaade ma aha inaad leedahay ilaahay baan maqarshiinaya codka kor loo qaadaya kon hoos loo dhiga ilaahay waa isugu mid sawaaun minkum man asara alqawla waman jahara bih waxaa isugu mida qofka hadalka kor ula tanaagoodo u dhawaaqa iyo midka siraysta waa isugu mid midka hameenkii guuraynaya iyo midka maalinkii socda waa isugu mid allaamu lquyuub weeye caalim lqayb washahaadati weeye ilahay marka wuu ku maqlaya ayib waxaa qur-aanka ilaahay ayaddan ku sheegay bilquduwi gelinka hore iyo walaasaali gelinka dambe su'aal baa culimmadu isweydiiyaan ah gelinka horaa la sheegay gelinka dambena waa la sheegay gelinkii dhexamee subaxii markaad joogtid gelinka dhexo oo lix saac ah gelinka dambeu kuu raacsiisan yahay galabkii markaad joogtidna lixdii saac gelinka horey kuu raacsiisanta taas waa qodob qodobka labaad bilquduwi walaasaali labadaa wakhti waxaa goni loo maagay oo lou sheegay culimmadu waxay leeyihiin saddex waxyaalood saddexdaba waa lagu maagay macnaha waa loo khasisay maxay yihiin gelinka hore waxaad ka soo toosaysaa hurdadii salaaddii subax baad imaanayso gelinka hore weeyaanu kuu bilaabanayo hurdaad ka soo toosta hurdada aad ka soo toosta iyo mowtkuna waa walaalo waxay yidhahdaan annowmu akhulmowt hurdadu waa geerida walaalkeed walaal bay la tahay hurdada marka aad ka soo toostay markaad ka soo toostay waxa ugu horeeyo aad bilowdid waa xuska ilaahay sabab waa jecesha ilmaha yarkaa waad aragto markuu saa usoo tooso naaska hooyadii buu raadinaya sababtu waa maxay caanahaasuu jecel yahay waa u baahan yaha adigu marka ugu horreeyo aad soo toostid waxa ugu horreeyaoo carabkaagu ku oo qalbigaagu xasuusto ilaahaygii aad jeclaydoo kuu nimceeya ha noqdo gelinka hore saas waa loo sheegay gelinka dambe waxaa loo sheegay waa markaad hurdada isu diyaarinaysay hordadaad seexanaysidna waxaa laga yaabaa intaad seexatay inaadan ka soo toosin waxa ugu dambeeyo carabkaaga uu ku dhaqdhaqaaqo qalbigaaga uu xuso ha noqdo allah imise qof baa inta seexatay ayagoo muusiq dhagaha igu jiraan ayagoo dad xamanaya ayagoo dad caayaya haddana sidii naftu kaga baxday qiyaamadana ay soo baxayaan ayagoo dadkii caayaya imise qof bay naftu ka baxday ayagoo laa ilaaha ila allahu leh oo sidaa ku seexday qiyaamadana ku bixi doona laa ilaaha ila allahu ayagoo ku haya badi haddaad ilahay jeceshahay sheegsheegiisa carabta waxay yidhahdaan man axabba shayan akara dikrahu qofkii shay jeclaada sheegsheegiisu badiya aad buu u sheegsheega innaga waxaan ugu batay dadka wax ka sheegiisa hebel heblaaya hebel baasaan sameeyey urur hebel koox hebel tiim hebel wax unsaa inugu badan carabkan aad kuwaa ku sheegsheegaysid maad walaalkay ilaahayd ku xustid maad qur-aanka ku akhridid maad ku istikfaaratid carabka dadka ku xamanaysid soo ma ogid waxaana inay tahay acmaashaadiioo ilaahay kuu koobayo kuu xisaabinaya qiyaamadana aad la kulmaysid haa marka carabkaaga dikriga ilahay ku badi waxaa kaloo labaadoo gelinka hore iyo gelinka dambe loo sheegay gelinka hore iyo gelinka dambe labadaba camalka ilaahay loo koryeela maadaamay ka mid yihiin awqaadda ilaahay camalka xaggiisa loo koryeelo ilaahi xus bilquduwi walaasaali sidaasaa loo khaas yeelay waxaa saddexaad oo gelinka hore iyo gelinka dambe aayadda loogu sheegay gelinka hore salaaddii subaxuu hadda bilaabanaya salaaddii subax markii la tukada waxa layidhi salaad ka dambaysa lama tukan karo gelinkii dambe salaaddii casar salaad kama dambaysiin kartaan baa layidhi xadiid baa tilmaamaysa nahyigaas maadaamoo labadaa wakhti gadaashooda salaaddii nahyi ku soo arooray baa ilaahay wuxuu ku barayaa haddii salaaddii laguu diiday abwaabti kaleo khayrka kuu furan dikriga ilaahay qur-aan akhriso istiqfaaro laa ilaaha ila allah tawxiidka badi abwaabti khayrka kuu furan ilahay naxariistiisayna ka mid taha subxaana wa tacaala walaa takun min alghaafiliin kuwa ilaahay halmaansan ha noqon haddaad ilaahay halmaantid ilaahay waa kaa tegaya nasuu llaaha fa nasiyahum ilaahay bay ka tageen ilaahayna waa ka tegey diintii ilahay bay is halmaansiiyeen ilaahayna waa ka tegay subxaana wa tacaala waqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mataluladii ruuxii tusaalihiisa yadkuru xusayou sheegaya rabbahu rabbigii iyo waladii ruuxii tusaalihiisa laa yadkuru aan sheegayn rabbahu rabbigii maalulxayi ruux nool bay la kala mid yihiin iyo walmayiti ruux dhintay ayb xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey saxaabigiisuna waa abu muusa alashcari musanifku ma sheegin sababtoo asalkii kitaabkan ku sheegayba hawshaas ayada ah wuxuu xadiidkaanu tilmaamay qofka ilaahay xusaa inuu yahay qof nool qofkaan ilaahay xusinna uu yahay qof dhintay dhanka laysaga ekaysiinayaana waxa weeye hadda kan dhintay intifaac ma leh kan noolla intifaac buu leeyahay qofka ilaahay xusaya qalbigiisaa noolo carabkiisaa noolo xubnihiisaa noolo waa qof ilaahay ku xidhan sidaa ogeed buu ibnuqayim wuxuu sheegay qalbigu inuu leeyahay qaswo iyo adeyg iyo qallafsanaan wax dhalaalin kara oo dabcin kara oo jilcin karana waxaa ka jira ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ibnu taymiya wuxuu sheegay raxmat ullaahi calayhi addikru lilqalbi milu lmaa'i lisamak xuska ilaahay qalbiga wuxuu u yahay sida mallay biyo ku dhex jiroo kale fa kayfa yakuunu xaalu samaki idaa faaraqa almaa mallay ama kalluun biyihii faaruqoo ka dhex baay xaalkiisu muxuu noqon wuu dhiman adigana dikriga ilaahay bay noloshaada ku jirtaa dikriga ilaahay bay xayaatadaada ku jirtaa dikriga ilaahay baa qiimahaaga iyo noloshaada iyo waxaa ku jira qoyaankaaguba ilahay dikrigiisa qalbigaaga ku qoyayaa marka ayib wuxuu tilmaamayo kale ibnuqayim qalbigu wuxuu leeyahay qallafsanaan wax dhalaalin kara oo qoyn kara dikriga ilaahay baa jira waxaa habboon marka qofka muslimka ahi qalbigiisa inuu ku qooyo dikriga ilaahay ilaahay dikrigiisa badi xuska ilaahay badi wa qaala sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idinka warramayn bikhayri acmaalikum acmaashiinna waxa ugu khayrka badan kow wa adkaaha ugu dahirnaan badan cinda maliikikum boqorkiinna agtiisa wa arfacihaa ugu sarrayn badan fii darajaatikum dallacsiintiinna iyo darajooyinkiinna wa khayrin idinkaga fiican lakum idinka min infaaqi dahabi dahab bixintiis iyo walwariqi fida bixinteed wa khayrin idinkaga fiican lakum idinka min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiinna oo fatadribuu aad garaacdaan acnaaqahum luquntooda wayadribuu ayana ay garaacaan acnaaqakum luquntiinna qaaluu saxaabadu waxay yidhaheen balaa haa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dikrullaahi intaasba waxa idinkaga fiican waa xuska alle tacaala sarreeye tirmidiyo ibnu maajah baa xadiidkan wariyey alimaamu xaakimna waa saxiix yeela xadiidkani wuxuu sheegay nebigeennu sal allahu caleh wasalam saxaabadana uu la soo doonto ku yidhi war ma idiin sheega acmaashiinna waxa ugu khayrka badan halkaasi culimmadu waxay ka faa'iidaystaan marka dadka diinta ilaahay la barayo mar baahidu xagga dadka ka timaada iyo codsigu iyo kitaabkaan noo akhri muxaadaradaa noo jeedi waxaas noo qabo marna qofka daacigaaho diinta ilaahay yaqaana oo culummada mas-uuliyad baa saarane markuu baahideeda masalada dareemo inuu dadka usoo bandhigo yidhahdo muxaadara ma idiin jeediya kitaab ma idiin akhriyaa waxaa ma idiin sheegaa sababtoo ah waa dabiib ummadda daaweynaya oo dhakhtarkoodii ah wuxuu nebigu sheegay dahab iyo fida lala baxo waxyaalihii carabtu aadka u jeclaayeen bay ka mid ahayoo dee lacagtii markaa la haystay waa meesha maanta dolarku inoo joogo ayay u joogtay inaad dolar iyo dahab iyo diinaarba bixisid wax kaaga khayr badan inaad jihaad gashid oo gaalada luqunta ka ridid adiguna ay ku dilaanna kaaga khayr badan wuxuu nebigu ku sheegay sal اllahu alayh wasalam dikriga ilaahay waxay culimmadu yidhaahdaan dikriga ilaahay hawshiiisu ma sahlana jihaadkuna aad bay asuguna u fadli badan yaha waxay leeyihiin marka maraatib saddexaa jirta dikri ilaahay iyo jihaadkoo wada socda maraatibta asaga ugu sareeya waa meesha ugu sarraysa markuu dikriga ilaahay iyo jihaadka ay wada socdaan ilaahay xusa sugnaadana markay gaalo la kulantaan bu alla sheegay qur-aankiisa ku sheegay darajada labaad waxa weeye waa inaad dikri keliya la timaado adaan jihaadin ilahay keliyaad xusaysaa laakiin jihaad ma lihid tii horaa ka fadli badan oo dikriga iyo jihaadka wada socday tan saddexaadii waxaa weeye waa jihaad laakiin dikri iyo xus ma leh labadii horea ka darajo badan taas marka jihaadka iyo dikriga wada socdaana wax u dhigma ma leh wuxuu nebigu ina barayaa marka sal اllahu alayh wasalam dikriga ilaahay wax walba inuu ka fadli badan yahay ayib wa qaala nebigu wuxuu yidhi sal اllahu alayh wasalam yaquulu llaahu alla wuxuu odhanayaa tacaala sarreeye ana anugu cinda danni cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan ku sugnaha bii aniga uu imalaysto wa ana anuguna macahu la jirankiisaan ahow cilmi ahaan baan ula jiraa idaa goorta dakaranii uu i xusayo fain dakaranii addoonku hadduu ii xusa fii nafsihi naftiisa si khaasu ii xusa dakartuhu waan xusayaa fii nafsii naftayda ilaah baa hadlaya wain dakaranii addoonku hadduu i xusa fii mala'in dad badan dhexdood dakartu aniguna waan xusayaayoo sheegayaayoo ammaanayaa hu addoonkii fii mala'in dad dhexdood badan khayrin ka khayr badan minhum kuu iga dhexusay wain taqaraba hadduu ii soo dhowaado ilaya xaggayga shibran taako taqarabtu waan u soo dhowaanayaa ilayhi xaggiisa diraacan baac iyo dhudhun wain taqaraba hadduu ii soo dhowaado ilaya xaggayga diraacan dhudhun taqarabtu waan u soo dhowaanayaa ilayhi xaggiisa baacan baac ayaan u soo wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi xaaluu yahay mid soconaya ataytuhu aniguna waan u imaanayaa harwalatan degdeg ayaan ugu imaanayaa ayib xadiikan halkaasuu ku egya xadiikaani bukhaari baa wariyey iyo muslim lafdigana bukhaari baa iska leh wuxuu ilaahay inoogu bishaaraynayaa addoonkaygu wuxuu iga malaysta ayaan ah qof walbow dib intay isugu noqoteed maxaad ilaahay ka malaysan waad xanuunsan taha waad gaajaysan taha dembi baad gashay khalad baa kaa dhacay haddaad ilaahay ka malaysanaysid ilaahay inuu ku caafinayo ilaahay inuu ku hanuuninayo risaq waasaca inuu ku siin cumriga inuu kuu dheerayn xanuunka inuu kaa dulqaadin dembigaad gashay inuu kaa dhaafaya haddaad ilaahay ka malaysanaysid waxaasuu iga malaystay buu iga helayaa wey haddaad leedahay maytana tii u dambaysay wey la i naxariisan maayo roob ii di'i maayo karoona iga bixi maayo balaayo iga bix maysa haddaad ilahay ka malaysatidna weligaa shidda iyo luurbaad luqunta kula jirtaa sababtu waxa weeye ilaahay baad ka quusatay ilaahina waxaa ka quusta dadka kaafiriinta unbaa ka quusta ama mu'miniintu ilaahay kama quustaan ayib xus ilaahay marka noloshoodaa ku sugan sidaa ogeedba wuxuu leeyahay ibnuqayim kharaabu lqalbi almnu walkhaflah qalbigaagu wuxuu ku kharaabi karaa laba qodob oo keli ah waa inaad ilaahay halmaantid xaggana waxa weyaan ilaahay makrigiisa aad aamin ka noqoto oo tirahdeen jannada kabaha noolo ka bixin maayo ree hebel haddaan nahay soomaali maxamed baana la yidhahdaa aad tihaahdid haddaad ilaahay makrigiisa ka aamin noqotid xaggana aad ilaahay halmaantid qalbigaaga waa u dhammaata waa kharaaba qalbiga bani aadamka maxaa camiri kara maxaa buuxin kara waxaa buuxin kara alkhashyatu waاdikru inaad ilaahay ka baqdid ilaahina xustid subxaana wa tacaala ayib ilaahay wuxuu ku leeyihi waxaad iga malaysatid baan ah la jirankaagaan ah markaad ixusaysid naftaada haddaad iga xustid alimaam nawowi baa qaadicyaad wuxuu ka guurinaya macnihiisu waxaa weeye haddaad ilaahay dembidhaaf weydiisatid ilaahay dembiguu kaa dhaafayaa koow haddaad ilaahay u toobad keentid toobaddiibuu ka aqbalayaa labo haddaad ilaahay baridid ilaahay wuu ku ajiibayaa saddex haddaad wax ka codsatid baahidii ku haysay wuu kaaga fillaanayaa khalaas rajadaas ilaahay ka rajee mar walbana waxaad rajaysaa adoo ilaahay baryaya inuu ilahay wax ka aqbalayo ilaahay wuxuu leeyahay maciisaan waa maciye cilmiya kayfiyadeedana ilaahay unbaa garanaya subxaana wa tacaala wuxuu xadiidkan ilaahay isku tilmaamay naf nafta ilaahay siday tahay ma naqaan bukhaari baa wuxuu u baabaystaa xadiidkan fii saxiixihi baabun wayuxadirukum ullaahu nafsah bal u fiirso ilaahay baa naftiisa idinkaga digaya nafta ilahay say tahay ma naqaan inagu ma garanayno ayib taclamu maa fii nafsii nabiyullaahi ciisa hadlaya walaa aclamu maa fii nafsik ilaahayow naftayda waxa ku jira waad og tahay laakiin anigu taada ma ogi sidaasoo kaluna bayhaqi u baabaystay raxmatullaahi calayhi nafta ilaahay siday tahay laakiin ma naqaan soo dhowaanshaha uu kuu soo dhowaanayo iyo degdega uu kuu soo degdegayo siday tahay ma naqaan laakiin waa sifaad ilaahay uu isku tilmaamay subxaana wa tacala kuwennana aan ayib ilaahay baa marka wuxuu leeyahay yaquulu qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay tacaala sarreeye ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan ku sugnaaday bii aniga uu imalaysto wa ana aniguna macahu la jirankiisaan idaa goortii dakaranii uu ixusayo markuu ilaahay aad xusaysid ilahay waa kula jira ayib bal waxaad u fiirsataa ilaahay fadligiisa wuxuu ilaahay ku siinayaa waxaad adugu samaysay wax ka badan ilaahay naftaadaad ka xustay naftaadu waa naf bani aadama miskiin ah tan ilaahina ilaahay jala jalaaluhu ay munaasab u taha wax ka badan buu ku siiyey dad baad ilaahay dhexdooda ka xustay kuwaad ka xustay kuwa ka khayr badan buu ilaahay ku siinaya adoo soconayaad ilaahay u timid ilahay wuxuu kuu leeya waan kuu soo degdegayaa halkaa muxuu ku dareensiinayaa wixii aad samaysay wax ka badan buu ku siinaya oo ka fadli badan oo ka fiican ayuu ilaahay ku siinaya subxaana wa tacaala ajarka uu ku siinayo camalkaaga waa ka tira badan yahi fain dakaranii hadduu addoonkaygu i xuso fii nafsihi naftiisa dakartuhu waan ka xusayaa fii nafsii naftayda wain dakaranii hadduu i xuso fii mala'in jamaaco iyo dad badan dhexdood dakartuhu waan ka xusayaa fii mala'in jamaaco khayrin ka khayr badan minhum kuwii ugu xusay dhexdooda wain taqaraba hadduu ii soo dhowaado ilaya xaggayga shibran taako taqarabtu waan u soo dhowaanayaa ilayhi xaggiisa diraacan dhudhun wain taqaraba hadduu ii soo dhowaado ilaya xaggayga diraacan u dhuuna taqarabtu waan u soo dhowaanaya ilayhi xaggiisa baacan baac baan u soo dhowaanaya siday tahana ilah baa garanaya wain ataaniya hadduu ii yimaado yamshi xaalo uu soconayo ataytuhu waan u imaanayaa harwalatan degdeg ayaan ugu imaanaya wallah aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamedin